alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam kitaabu ljihaad kitaabka aljihaad sawaa-idda uu cumdatulaxkaam ku dheeryahay buluuqu lmaraamka وعن cبد لله بن أbي أوفى رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم في bعdi أyاamihi rasuulka ilaahay slى الlaهu عليه وسلم في bعdi أyaamihi maalmihiisii qaar ka mida alatii maalmahaasoo laqiya fiiha اlcaduwa cadowga uu la kulmay ay foodaystareen intadara wuu sugay xataa idaa malat الshamsu ilaa cadcedu ay leexatay oo bartanka ay ka leexatay qaama fiihim uu ka dhex istaagay asxaabtiisii isagoo dhiirigelinaya ku badanaya faqaala wuxu uhi yaa yuha nnaas dadow laa tatamanaw ha jeclaysanina liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha jeclaysanina was'alu llaha ilaahay weydiista alcaafiyata ilaalin iyo dhowrsooni faidaa laqiitumuuhu markaad la kulantaan fasbiruu adkaysta waclamuu waxaad ogaataan ana aljannata in jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda ay ku hoos jirto uma qaala nabiyu salى اllahu alay wasl nabigu wuxuu yihi allaahuma ya allahu ilaahayow munzil alkitaabi ya munzil alkitaabi ilaahka kitaabka qur-aan kaa soo dejiyeyo wa mujriya saxaabi allaha daruuraha socodsiiyeyo wa haazima alaxzaabi gaashaanbuurta kii jabiyeyo ihzimhum ilaahow jabi qoladaasi wansurnaa calayhim oo nooga gargaaro nooga kaalme xadiiskan wuxuu tilmaamaya rasuulku alayh الsalaatu wasalaam isagoo rasuulkii ilaahaya oo nasri ilaahay goor kasta helaya haddana asbaabta kamuu tegi jirin asbaabu nasri waxaa ka mid ah sidaynu xadiiskii hore buluqa ku jiray ba ku soo maray haddaanu awalu nahaar dagaalamin inuu dagaalami jiray aakhiru nahaar wixii laga soo dhacaanay iyo nasrigu yimaado weyn waxaa ka mid a ah maalintan uu u khudbadeeyey saxaabada uu sugay buuhi intadara intadara xataa tamiila shams weyn wuxuu u kaadiyey ilaa cadceeddu ay bartanka ka dhaqaaqayso oo xagga dhicitaanka ay u leexanayso oo kulaylku uu jabayo kadibna markaa wuu tirtirsiyey saxaabadii oo dhiiri geliyey talooyin badanna uu siiyey haddana khudbaddii dhexdeedii ilaahay buu beriyey marka waxaa ka mid ya ayuha الnaas laa tatamanaw liqaaءa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaniya oo waxa laga baqanayaa qofkii haduu aad u tamaniyo ilaahow gaaladaa kulana ilaah kuwaashelna kuwa saa hadduu idhaahdo waxaa laga baqanaya in qofkii uu hadhow sugnaan waayo oo cujbi iyo wax lamid inta galaan hadhow markaa meesha la tagana uu sabri waayo saa ogeed ba riwaayaadka xadiiska qaarkood waxaa ku jirtay fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu sida xaggan baa markaa cintan ku jirtay wasأl اllah alcaafiya adkaysta dee ya ayuha الnaas laa tatamanaw liqaa caduwi wasأl اllah alcaafiya alcaafiya waa maxay inuu ilaahay idinkii gaalada idinkala ilaaliyo marka horeba amba inaad badbaado hesho marka hore alcaafiya waa macno aada u ballaarhan waana ducooyinkii u ballaarna nebigu ku ducaysan jiray alay slat slam allahuma in asaluka alcafwa walcaafiyata fi اdunya wاlaakhirati oo caafiyada waxay keensanaysaa ilaahay ciqaab adduunyo iyo mid aakhiro inuu ka ilaaliyo qofka cafiga ilaahay inuu helo caafiyantu markaa ilaalin ilaahowna ilaali oo wixii dhiba naga ilaali oo gaalada naga ilaali haddaba laakiin markay arrintu runtu ay runta tagto fa idaa laqitumuhum fasbiruu adkaysta oo haddaad yaacdaan markaa haddana waa dembi weyn oo sida la ysku waafajinaya waxaynu soo aragnay xadiis tilmaamaya man lam yagzu walam yuxadis nafsahu bilgazwi maata wa fiihi min النifaaq soo saa mahayn qofka aan duulin ama naftiisa ugu sheekayn duulimaadka iyo jihaadka wuxuu dhintay isagoo nooc munaafiqnimada ay ku jirto dee qofku inuu shay jihaadka si guudu jeclaysto oo jihaadka marka lagu waajibiye waajib yahay amba loo yeedho u ka qeyb galo waa arrin loo baahan yahay qof munaafiqa ah unbaa laga sawiranaya inuu jihaadkaba jeclaysan waayo iyo fadliga iyo jihaadka wixii loo sheegay oo dee aan isagu caqiid ahaan ugu qanacsanayn laakiin macnuhu waa maxay xadiiskani tamanigani waa maxay waa tamanigan laga yaabo inuu cujbi ku jiro oo ilaah kulanaa saa qofku u tamaniyay maxaan isku gaari weynaa hayo laakiin si guud iminka matalan cadow cayiman oo kale in inaanu sheegin lakin si guud khayrka iyo jihaadka inu jeclayso waa sax taasi waclamu ana aljanata taxta dilaal الsuyuuf waclamu ana aljanata taxta dilaal الsuyuuf waa hadal hore horena loo odhan jiray waktigaa ah. marka macnuhu waa maxay seeftaasaa janno lagu helaya wey oo haddii lagu dilo oo seeftaa lagugu dilo dee shuruuddii jihaadka iyo ikhlaaskiiyo wixii inay dhamaystiran yihiin shaki kuma jiro qofkaasi inuu ahlujanno yahay shahiidka ah ee shahiiday laakiin dee qof kasta oo jihaad lagu dilay shahiidna odhan mayno oo ahlu jannona odhan mayno laakiin shahaadana waa loo rajaynayaa jannana waa loo rajaynaya waayo isagoo qofku ficilkii la yimid oo ilaahay dartii loo dilay sida muuqata ayaa laga yaabaa niyadiisu wax kala ahayn inagu taa niyadda ma daalacan karno waa wax qayba maqan jannadu seefta harhkeeday ku hoos jirtaa waxa weeyaan seeftiiba wa jannadiiba waxa kaa xigtaa inta seeftaasi kurka lagaaga jarayo markaa taasi qofkii dhiiranaan bay ku abuuraysa hadduu soo badbaadana wuu soo badbaaday hadduu dhintana qofkaa shahiidkaa khayr weyn bu helaysa axaadiisna maynu ku arki doona uma qaala nabiyu sala اlه alay slm wuxu uhi allahuma munzila اlkitaabi munzila yaa munzila weye allaha kitaabka soo dejiyayo wamujriya saxaab daruuraha socodsiiyo waa ilaahay qudradiisa daruuraha aan marka hore la arkaynin wayunshiu الsaxaaba athiqaal markaasay daruurahaasi da-ayaanoy kala faafaya ama roobkaasi ka imanaya meel ay marka hore jireenna ma ogin allahaasaa socodsiiyey wahaazima laxzaabi gaashaanbuurtiisa soo urursatay ee kuwii axzaabkii matalan waqtigaa dagaalkii dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba gaaladaha is urursatoo dhamina waa axzaabe ihzimhum ilaahu jabi wansurnaa calayhim nasriga iyo guushana ilaahu naga sii halkaana waxaa laga qaadanayaa xaaladaha ducada si gaar loo aqbalo waxaa ka mid ah haye cinda iltiqaa almuslimiina walkufaar markay iskudagalaan ciidamadu amba xaalat اjihaad wa saaxaat اlqitaal marka la joogo waa waqtiyada ducada la aqbalo wa can sahl bn sacd asaacidi radi allahu canhu markaa waxa laga qaadanaya qofka hogaamiye inuu tirsi tirtirsiyo u dhiirigeliyo ciidamada ilaahayna uu baryo xilliga ku munaasabkana uu la egto wa can sahl bn sacd asaacidi radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اllahu alay slm qala wuxu uhi ribaadu yowmin maalin oo loo xidhnaado fii sabiili illah alla dartiyey loo hayo aya khayrun ka wanaagsan oo ka khayr badan min addunya addunyada iyo wama calayha waxa dul yaallaba wa mowdicu sawdi axadikum min aljannati wa mowdicu meesha sawdi axadikum midkiin jeedalkiisa uu faraskiiska ku kaxeeyo inta uu jannada ka gaadhayo ayaa wa mowdicu sawdi axadikum min aljannati ayaa khayru min addunya wama calayha addunya waxa dul yaallaba ka khayr badan warawxatu caraabe iyo ruuxu ah uu caraabayo alcabdu adoonku fii sabiil lah la darti u caraabo jihaad uu gelin damba qaado aw ilqadwatu ama ka lahaad ayaa khayrun ka khayr badan min addunya addunyada iyo wamaa calayha wixii saaranba min fadaail ijihaad waxaa ka mid ah jihaadka ajarkiisa wax lasoo koobi kara maaha aada buu u fadli badayba de qofku wixii uqaalisanaaba bixinaya naftiisa ah inuu sii joogo adduunyadano aanu dhiman buu doonayaa markaa qofka naftiisa bixiyey ee ku deeqay iyadoo ujeedadu ay tahay inuu diintaa ilaahay kor u qaado shuruudii iyo arrimihii saxdaana la helo dee wax ka qaalisan ma jiro jannaanu helaya sidaa awgeed adduunyadan gebigeedaba adduunyadan waa manaa waxaan adduunyada dul yaala maala weyaan maalkaa qofku gebigiisa inuu helo ya waxa ka khayr badan in adduunyada lagu siiyo inaad maalin ribaad ku jirto ribaadku waa maxay waa qofku inuu gaar hayo furin muslimiinta thaqr min min athuquur furin furimaha ka mid ahoo muslimiinta laga dhibaateynayo inuu isagu difaac kaga jiro oo halkaa dee uu ka difaactamayo amba uu ilaalinayo muslimiintiio tusaale ahaan dagaal ka soo noqday o gaari naga qabo ribaadu yowmin fi sabiili اllahi maxaa ku baxay wax kale hadduu niyadiisa ku jiraan fi sabil lah marka waxay tilmamaysa jihaadkii iyo ikhlaaskii labadaba way tilmaamaysa ayaa addunyadii wa khayr waxay laba ka khayr badan marka addunyadu marka la eego aakhira la barbar dhigo wama alxayaatu dunya fi laakhirati ilaa qaliil wa ilaa mataac waa wax aada kooban waay ninka maalin hayaaba saa uga khayr badan addunyada gebigeedabe maxaad umaranaysaa ninka allahu lmustacaan intaasoo maalmood jihaadka ku jira gaarka aya yaanu khayr weyn shaqeysa ninkaasi jihaad kale haddaba jiro oo rasuulka alayه الslat slam uu ku shabahi kara oo jihaadu nafsigiia labada ragcadood ka horeeya salaada subax maxamed rasulku ala sla khayr min adunya ma fiha soo maha maxaa kaloo rasuulku inoo sheegay alayه الsalatu salaam intidaaru salaati bacda الصalaaة fadalikum الribaad fadalikum الribaad iyada lafteeda waa nooc gaara inaad inta salaad maqrib salaad cishaa dhexayso kale tusaala masaajkaada fadhido ama casr ilaa wax lamid wa mawducu sawdi axadikum min aljanati khayr min addunya wam calayha sawdku waa jeedalkii faraska lagu dhufanayey lagu kaxaynayey marka inta jannada laga dhigi karo ee uu ka qaadanayo waa waxaadu kooban soo maha intaa mawdicaa yare kooban ayaa gebiga adduunyadama ka khayr badan caraabe alrawxa waa bacda الzawaal algadwana wa bacda qabla الzawaal waa kalahaadi caraabo qofku uu caraabo oo fii sabiil اllahi u caraabo iyo kalahaadaya ka khayr badan addunyada waxa yaala markaas fii sabil lahi markasta waa jihaadkii marka saa loo idlaaqo waa jihaadku ku dhacaya qolooyin aynu naqaano macruufa oo niman kooxda la tabliiqa ah ayaa xadiiskan oo kale waxay kamid yihin xadiis ay aadka usoo qaataan soo haddamaad arag marka maxayse u daliishadaan iyagu dee khuruujkoodan iyo waxyaalahaasay u daliishadaan waana meelaha lagu dhaliilay culmiga ku dhaliy waxa kamid ah adiladii fii sabiili الlahi oo jihaadkaa ka warramaysay ayaa khuruuj bidca iyagu ay sameeyeen ay ku dabaqayaan qofku jihaad bayuu u soconina hadduu dee wax khayra tusaalahaan dadbu dacwad soo gaarhsiinaya amba cilmibuu baranaya amba wax lamid ah, waa khayr inuu ka helesha kuma jiro laakiin xadiiskani muxuu tilmaamayaa jihaad buu dee tilmaamaya waxaa kaloo yidhaahdaan saxaabadu meelo fog bay ku kala aasan yihiin madiinana haddana markaa watii dacwaddu ka bilaabantay dee adduunyada darafyaday ku kala aasan yihiin marka halkaa markaa saa de qofku udhegeysanay wuxuu oranaya de raggaasi khuruuj bay bixeen mid waliba meel bu ku dhintay markaa lakin raggaasi jihaad bay meesha ku tegey marka waa inaad fahamto taa laftigeeda وعn abi هuraرata radي الlahu عanهu عan النabiyi slى الlahu عalيه waslm qal wuxu uhi intadb allahu ilaahay wuxuu damaanad qaaday walimuslim tadamana allahu ilaahay wuxuu damaanad qaaday liman kharaja fii sabiilihi qofka isaga dartii u baxa jihaad weeye laa yukhrijhu iyadoonu saareynin ilaa jihaadun fii sabiilih jihaad uu aniga dartay u baxaya mooyaane wa iimaanu bi iyo rumayn uu rumaysan yahay wa tasdiiqun inuu rumaysanya birasuuli rasuulkayga fa huwa kaasi sidaa u baxay calaya waxa igu waajiba huwa calaya daaminu xaggayga ayaan ka damaanad qaaday wey calaya korkayga ayuu daaminun ahaaday ay madmuunu mid la damaanad qaaday waxaan calaya daaminun waxaan u damaanad qaadaya korkayga damaanadu ay ahaatee an udkilahu ljanata jannada inaan geliyo aw irjicahu ama aan soo celiyo ilaa maskanihi meeshiisii gurigiisi alladii kaasoo kharaja minhu ka baxay naa'ilan isagoo gaadhay maa naala wixii uu gaadhay oo min ajrin ajra aw haniimatin ama walimuslim mahalulmujaahidi tusaalaha mujaahidka fii sabiil lah la dirtuu jihaadaya wallaahu aclamu ilaahay baana og biman yujaahidu fii sabiilihi qofka isaga dartii u jihaadaye waxa uu ka dhigayay ka mahali saa'imi alqaa'imi ku weligiiba sooman oo habeen oo dhanna taagan watawakal allahu ilaahay wuxuu damaanad qaaday lilmujaahidi ka mujaahidka fii sabiilihi isaga in maata haddii uu dhinto an yudkhilahu اljanata jannada inuu geliyo aw yurjicahu uu celiyo saaliman isagoo badbaaday maca ajrin aw ghaniima amba ajar helay amba haniimo markaa helay marka waa fadaail اjihaad axaadiistani axaadiistan waxay tilmaamaysaa jihaadka iyo fadligiisa haddaba intadaba allahu annadbu waa yeedhmada asalkeedu intadaba allahu imika laakiin riwaayadda kala fasirto waa tadamana allahu ilaahay baa u damaanad qaaday wax ilaahay damaanad qaadayna dee wax dayacmaya ma aha de ilan makhluuqan kale makhluuqkan daciifkaa baynu ku naqaanaa hadduu shay ku yihahdo anaa shaygaa kaaga damiina inuu ka been sheego haddii xitaa anuu ka been sheegin inuuba awoodiba kari waayo ninkii dama damiinka ahaa inuu ciddii uu damaanad qaaday keeniba kari waayo iyo wax lamida de liman kharaja fi sabiilihi liman kharaja ka u baxay fii sabiilihi haddaba halkan dee khuruuj maaha keliye waa khuruuj liljihaad oo waa kan dee caddeeyey rasuulka laa yukhrijuhu ila jihaadu fii sabiilihi wa iimaanu bi wa tasdiiqu birasuulihi halkaana ikhlaaskii baa ku jira soo adda argmaysa hadduu isleeyahay dee raggaa mujaahidiintaa raaco lacag baa meeshaa taallo laga soo helayaaye oo dee ka soo qaadan doonaane lacagta aad soo heshid kaasi markaa waa maxay dee fii sabiilihi mubxin lakin inagu qalbigiisa war kama hayna wey ila wallahu aclam markaa rasulku xadiiska inta dambe ilaahay baa og cidda u baxayseen qadiyaddaa sida ikhlaaskii bay baraarujinaysa waayo shaydaanku naftu naftu waxyaala badan bay dee hadhow ku sheegen kartaa waxaa ilaahay u damaanad qaaday laba midkood bay da taagantay ixda alxusnayeyn wa tarjuna min allahi maa laa yarjun soo ima nasr wa ima shahaado horta labadaasu qofku ayuu ka dhexeeya ima inuu shahiido oo haddii xitaa la wada maryoba ciidankaasi way guuleysteen oo waa shahaada haddii kalena nasrigii bay heleen labadaba marka duriya daabackay u dhacdaba way ka faa'iidayaan weeye iyagu haduu markaa dhinto jannaan gelinaya bu ilaha kaa waanu damaanad qaaday jannadu waa waa diyaar waa mudaman haddii aanu dhimanna halkii uu ka tegay inaan ku soo celiyo isagoo laba arrimoodba faa'iiday ama mid ka mid un faa'iiday mar labada wuu isku darsanaya ama mid midu baabalka inu helo maxay keliya labadaas dee inuu ashar horta helayo sheegay kuma jiro in ilaahay darti u soo dagaalama haba soo badbaade asharkaasi markasta waa jirayaa mar baa ashar keliya isagoon wax laakiin aduuna soo helin uu soo noqonaya oo naftiisu sa usoo marna muxuu helaya adduun iyo ajar labadiiba isku darsanaya oo qaniimadiina de waa u laakiin hadduu marka hore qaniimo u baxay amba uu magac u baxay amba cid uu u cadhaysay u baxay amba aargoos uu u baxay amba ha lagu idhaahdo waa hebel ha u baxay kaasoo dhami sidaynu xadiis hore kusoo aragnay laysa fي sabiil الlah rajul yuqaatilu lilmaqnam wrajul yuqaatilu liyuraa makaana wrajul yuqaatilu lilxamiya markii rasuulka ala sl sl la weydiiyey faأyu dalika fi sabiil qaala man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy اlculya markaa jihaadkii waa inuu ujeedadiisu tahay niyadiisu inuu jihaadka ilaahay dartu dagaalamo dee wax adduunyo lagu fali doonaano markaa jiriba mayso mar haddii qofkiiba aakhiro iyo janno uu helayo maxaa uu markaa ka gelin doonaa niyadda adduunyada balse hadii ilaahay siiyo welay waayo qof waxaad ka soo qaadday wuxuu doonayaa inuu ajarna helo haniimana uu soo helo ilaahay dartii bay ka tahay wuxuu is leeyahay ajarna aad heshid haniimana aad heshid kaa xaaladiisa ka warran ka isagu haniima aad soo heshid awelkiisu iska cadiyay a ya oo beenaale ay banaanta <laughs> way banaan tahay haye a a ilaahay dartii buu socdaa wuxuu isleeyahay waxoogaaga la qaatana aad soo qaaratid dee jihaadka iyo ajarkan adeeshoo dagaalinta la darajo hmm. noqon maayo qofka isagu ajar uun raadinaya laakiin qofkaasi waa inuu d hadduu labadaas simay oo weliba qaniimadu ay ku xoog badan tahay cusay arrintaasas laakiin hadduu ajarka asarka ka dhigisle waliba qaniimana aad soo heshid labadaa haduu isku daray oo qaniimadu ay tahay ta dambe qofkaasi kuma dembaabayo laakiin la ajar noqon maayo oo la darajo noqon maayo qofka heh ajar keliya u socda iyo shahaadadaas intadb اllah lmuslim tadmn اllah lman khraja fi sabiilihi wاllahu laa yukhriju ila jihaadu fi sabiili aanu saaraynin waa hadal faahfaahina ila jihaadu fi sabiili aniga darta inuu dagaalamayo mooyaane iyo waimaanu b maxaa ku bixalkaana hadduu ilahay dartii u dagaalamsay lakin uu gaal yahay oo see isku qabanaysaa dee hadduu yahuud yahay ama nasraar yahayba ka waran wa tasdiiqu birasuuli ee haddana sii caddaynaysa isagoo mumin o xaggan kalead muuminkaba hadduu rasul nebi maxamed aan rumaysnayn de muminnimada mesha ku kacaysa fa huwa calaya daaminun waxaa korkayga damaanada an udkilahu ljanata inaan jannada geliyo aw irjicahu ilaa maskini aan kusoo celiyo kharaja minhu meeshii uu deganaa isagoo gaadhay maa naale wuxuu gaadho min ajrin aw haniimatin labada midkooda walimuslim mahalu mujaahidin fi sabiili اllah tusaalaha qofka fi sabiili marka khabarkii intaan la gaarin ayaa jumla muctarida jumlad baa hadalka soo dhex gashay jumladdan oo jumla tafsiiriya waxbay faahfaahinaysaayoo wallaahu aclamu biman yujaahidu fii sabilihi ilaahay baana og qofka u dagaalamaya fi sabilihi waayo arrintaa ikhlaasku waa arin qalbi ah min acmaali اlquluub soo maha cid daalacan kartaa ma jirto kamatali saaimi weya marka khabarka okan kamatali saaimi waa kii soomanaa tusaalihiisa alqaa'imi qof soonkiisu badan yahay oo salaadiisa salaatuleylkuna badan tahay buu la ajariyey watawakal allahu ilaahay wuxuu kafaalo qaaday lmujaahidiin fii sabiilihi in tawafaahu haddii uu geeriyoodo u dhinto ilaahay oofsado an yudkilahu janata ilgada warjac uu soo celiyo isagoo badbaadiya maca ajrin aw ghaniimatin waayahay marka kalahaadda khayrka loo kala hayo tusaale ahaan cilmigii kale cilmiga laftigiisu waa nooc min ajihaad o dee jihaadkii baa lagu baranaya fadli buu leeyahay axaadiis baana kuso aroortay qofka u kalaha sida axaadiis aynu ku hayno qof u kalahaya inuu aayad soo xifdiyo ama soo barso masaajid xadiiskii saxiixa bukhaarigii ku yaalla rasulku muxuu sheegay ala sala sl sl xabdi la hadlaya ka warrama haddii midkiin tago caqiiq uu tago amba badxaan uu tago oo uu neef geel oo sidkiisu galay oo aada u dhow uu soo kaxaysto qaraabana aanu ku goynin dulmina aanu kusoo qaadanin ka warrama ayuu weydiiyey nabiga alay sla slam marka geel waa wixii qiimahaas ay garanayaan neef weliba qaalin yar maaha neef markaa iminka dhalmadiisu dhowdahay oo dee geela kii u qaalisanaaya ayuun baad halkaa doox yaro caqiiq la idhaahdo ayuun baad gaadhaysaa una waad ka soo kaxaysanaysaa yaa jecel nin waliba u jecel bu rasul l haddaba rasulku wuxu inu midkiin aayad qur'aan u kallaho uu soo baranayo ayaa ka khayr badan neefkaa geelah laba aayadood inuu soo bartaana laba geelay ka khayr badantay wa halaaثatun khayru min halaaثatin saddexna saddex bay ka khayr badan yihiin soo ad arki mayse markaa dalabu fadli weyn baa isna ku sugan ee sidaa ula soco kalahaadaad soo kalahaysaa wax sahlan maaha marka laabudda min tasxiixi niya soo maaha waa in niyaddu ay wanaagsan tahay insha allah wa canhu saxaabiga hore waxaa laga wariyey oo abu hureyre ah qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi rasulku wuxu uhi min makluumin ma jiro mid la dhaawacaya makluum majruux yuklamu loo dhaawacayo fii sabiil lah la dartii ilaa hadduu jiro jaa-a wuu yimaada yowma wa kalmuhu isagoo dhaawiciisuna yadma uu dhiigayo allownu midab allownu midabku ay lown addam dhiigga midabkiisu lownu dami weyaan waa midabkii dhiigga wariixu urta ka soo baxaysaana riixulmiski waa udgoonka miskigo kale kii dhintay ee shahiiday januu galay kii soo badbaadayna cashar buu soo helay bal ka dhaawacmay ka waran ka dhaawacmay maalinta qiyaamaha wuxuu imanaya hadda isagoo adduunyada markii uu joogay iska bogsadayba isagoo maalinta qiyaamaha dhaawacanoo sidii maalintii uu adduunyada ku dhaawacmaya midabkiisu waa midabka dhiiggii baa soo muuqda laakiin urta ka soo ureysa dhiiggu inta badan dee ur udgoon ma laha miskiga iyo udgoonka ka sarreeya buu taasina waa calaamad inuu yahay qof meel wanaagsan aakhire ku leh ayay ku tusaysaa marka alkalmu بمعنى الجرح weya klm اللsاn أnka min klmi الsinaan waa ti la odhan jiray dhaawaca afka lagugu dhaawaco ayaa ka carabka kasii xun ayaa ka xun ka waranka qof in waran lagu dhufto oo uu iska badbaado isagoo dhaawacama ama dhaawac culisma soo gaaro iyo in carabka lagu ceebeeyo oo musiibo kale ay ku dhacdo oo dacaayad iyo ceeb loo sameeyo ayuhuma ashad ya war halkaa maxaa kaaga dhacay beri baa waran baa igaga dhacay ama bud baa igaga dhacay laakin waa kii berigii hadii la dhao musiibanteeda le ma min maklumi yuklabu fi sabil اlah ila jaawimad ywm اlqiyamati wakalmuhu yadma allawnu lownu dami wariixu riix misk وعn abi ayub الأنصاري radي الlahu عanهu qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم غadwaة fi sabiil الlahi kalahaad alla dartii loo kalaho aw rawxat amba caraabe ayaa khayru ka khayr badan mima dalcat caleyhi shamsu wixii cadceedu ay usoo baxday waqarabat ee ay u dhacday ay min adunya weyn addunyada marka khayru min adunya wma caleyha bmant akraja mslim وعn aنس mالك رadي الله عنه qال qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم غadوة في sabiل الlah kalahaad alla dartii loo kalaho aw rawxat ayaa khayr min الdunya wma fiha addunyadani waxa ku dhex jiraba ka khayr badan akrajahu lbukhaariyu wacarabi qataadat alansariyi qaala wuxu uhi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulkaanu ubanay aanu raacnay ula baxnay ilaa xunayn xunayn meesha la hahdo doox la hahdo wadakara qisatan qisuu sheegay xadiisku u dheeraawey faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulka wuxu uhi man qatala qofka dila qatiilan ay maqtuulan mid la dilay lahu uu leeyahay calayhi bayina caddayn uu haysto falahu salabuhu qaalaha halaaan wuxuu leeyahay saabaankiisa amba wixii uu sita buu leeyahy xadiiskan horeynu macnihii soo soo marray oo qofku haddii uu qof dilo gaala ah, oo caddayn gaara ah loo hayo inuu isagu hebel dilay isagaa dharkiisa iyo seeftiisa iyo kabihiisa iyo waxaa isagaa qaadanaya isaga la siinayaa xunaydna waa waadi ku dhow u udhexeeya maka iyo daaif xuneyn weliba xagga maku aada ugu soo dhowyahay waa halkii dagaalkii macruufka u ka dhacay ilahay qur-aankana u ka sheegay wa yowma xuneynin id acjabatkum kahratkum falam tugni cankum shaya kharajna maca rasuuli الlahi salى الlahu alay slm ila xuneyn wadakra qisata faqala rasul الlahi salى الlah alay slm man qatla qatiila alqatiil aljariix الsariic waa faciil bimacnaa mafcuul wey lahu calayhi bayina oo caddayn haysta hadde iska sheegto un maahe dad badan baa iska sheegan karaa mararka qaarkood caddayn marka loo helo falahu salaamuhu biley wixii uu xidhan yahay u xusto qaalaha halaasa jeer bu rasuulka wacan salama bn lakwa radi allahu anhu qala wuxu uhi ata nabiya sala llah waxa u yimid caynun basaas baa u yimid min almushrikiina mushrikiinta ka wa huwa fii safarin isagoo rasuulku safar ku jira fa jalasa wuu fadhiistay cinda asxaabihi ninkii asxaabtii rasuulka ag fadhiistay yataxadasu isagoo sheekeynaya uma اnfatla ay uma اnsarafa bkufya dabeetana wuu dusay faqaala nabiyu salى الlahu alay slm wuxuu yihi udlubuuhu raadiya waqtuluuhu dila faqataltuhu anaa dilay buu ihi salaama bn akwac fanafalanii ay fazaadanii wuxuu ii siiyey adiu dheeraad ii siiyey aniga salaabahu wixii uu sitay ninkaasi w fي riwayati faqal wuxu uhi man qatla rajul war ninkan yaa dilay faqaalu waxa dh ibn اlakwac snaam ibn akwac baa dilay faqaala wuxuu rasulku uhi lahu salabuhu ajmacu dhammaan wixii uu sitay ninkaa isagaa leh sanaamat ibn akwac ba leh xadiiskana wuxuu tilmaamayaa basaaska in la dilaayo qofka gaalka ah muslimiinta loo soo diray ee ku dhex jira ambaba muslin ahee muslimiinta basaaseeye gaalada warka siinaya in la dili karo xadiiskana wuu tilmaamayaa rasuulku inaanu qeybka ogeyna waa laga qaadanaya halkaasi oo hadduu qeybka og yahay salى الlahu alayه wasalam dee wuu ogaan lahaa ninkan wuxuu socdo iyo quluubtooda u daadacanayo laakiin uu dareemay rasuulku inuu ninkani war qaaday oo si kale hadii lagu ogaaday ata nabiya sala la alay slm caynun kelmadda caynu macnayaal badan ba yeelata haddii la idhaahdo matalan de mid waa caynu mayn soo maha midna waa alcayn alati tadruf dawaishan aynu arkayno midna waa caynun arsala alamiiru cuyuuna kaiirata fi lmadinati ilo badan buu kusii daayay basaas buu ku direena way noqon kartaa maxay noqon kartaa o kale ah, tan kale noqonayso min almushrikiin wahuwa fi safarin isagoo safar ku jira fajalasa u fariisay cidda asxaabihi yataxadad isagoo ninkaas sheekeynaya uma infatala ay insarafa faqala nabiyu sala la alay sl rasulku wuxu uhi udlubu waqtuluhu faqataltuhu fanafalanii annaafila waa ziyaada salabahu buu dheeraadii siiyey intii kalena ciidanka haddii matalan dagaal galay uu la qeybsanaya wa fii riwaayati faqala wuxu man qatala rajula faqad ibnu akwac faqaala lahu salabuhu ajmacu buli salaam ibnu akwacna waa saxaabigii aadka u dheereyn jiren garana ee la odhan jiray faraskaba uu ka dheereyn jiray amba ugaadhu orod kusoo qaban jiray keligiibuu maalin ciidan dhan eryaday وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله علي sل qال وxu uhi إdا جaمع الlah ilahay markuu isku keeno الأwليiنa والآkhirيin yurfacu waxaa kor loogu qaadaya likulli yurfacu waxaa loo taagaya likulli qaadirin mid kastoo ballan buriye ah liwaa-un calan baa loo taagaya fa yuqaalu waxaa loo odhanaya haadihi tani qadratu fulaan binu fulaan fulani binu fulaan waa hebel hebel ballan burintiisii waa calaamad ilaahay kaa ifidii la odhan jiray oo kale ilaahay calaamad kaa <laughs> muujiy calaamad baa laga muujinayaa qofkii ballanka baxa yaqaanay halkaa barida calaa-istii baa ku jirtay xadiiska baridaa laga taagaya markaa baridiisa ayaa laga taagayaa calan markaasaa dadkao dhan hebel hebel ballanburiyo habeelka ka akrisanaya markaa jihaadka muxuu sheekhu ugu soo qaatay xadiiska xadiisku isagoo caam ahaayo arrintaasun ka warramayey haddii gaalada ballan lala galo inaan ballankaa aan laga baxaynin siisa loo ilaalinaya haddii dee iyagu ay ka baxaanuun mooyaane haddii la doono laga baxana dee in loo sheego war ballankaygi waanu ka baxnay dee sidaa ula socda imika ballankaasi inooma xidhne idaa jamca allahu alawaliina walakhiriina waa fadeexad lasii fadeexadinaya ummaddii o dhan halka arkeysa waanu in qof naar geliyana way cadaalaysa yurfacu likuli qaadirin liwaa liwaa waa calankii dee qof jihaadka loo qaadi jira hadi qadratu fulani bifulan wey kitaab lcidqi bayc lmudabr وعن jaaبir بن عبد لله رضي الله عنهma qال وxu ui dbr رaجuل من الأنصاaر غuلاamا lah وفي lفظ بلغ النبي صلى اه علي سلم أن رجuلا من أصحاaبi اعتقى غuلاamا lah عن dbri lم ykن lah maal غayره fabاعوا بثمانميةi درهم ثuma أرسل بثمنه إليه xadiiskana waynu soo maray oo waxa laga yaba in wax yar ku kala duwan yihin وعن jaaبir بن عبد لله رضي الله عنهma qال وxu ui dbra رaجuل من الأنصاaر nin baa xoreeyey dhimashadiisa kadib ansaarta kamidi غulaaman adoon uu lahu leeyahay wa fii lofdin balaga nabiy sala اlahu alay sl nabig waxa gaadhay ana rajula nin min asxaabihi ka mid a ayaa actaqa xoreeyey qulaama lahu adoon leyn can dubrin ay bacda mowtiba xoreeyey lam yakun lahu maalun muu maal hayruhu isagaan ahayn fabaacahu ibiye bihamaanu miati dirhamin sideed dirham buu ku iibiyey arsala uu diray bihamanihi lacagtiisii ileyhi isaga u diray ninkiibu u dira ku yihi dayinkii ku bixi misladaa waynu soo marayo allahu lmustacaan beycumudaberka haddii loo baahdo waa la iibin karaa ayaynu kusoo khulaasaynay siday culimadu yihaahdeen kitaabka cumdat axkaamka kolleyba ehm, sheekh maxamedna uu sheego wuxu uhi kolleyba si deg degan ah oo iga ahayd waxaa laga ka marka qaarkood in mulaxalaadii waxna ka soo baxaanaya qof walba adigu meel markaad marayso labada mawduuc labada kitaab dib iskugu eego wixii mulaaxadaad ah adigu dib u saxo alxamdu لله wasalaatu wasalaamu على rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam kitaab aljaamic baab aladab sheekhu kitaabkan buluuqa ah intaa hore axaadiistii axkaamtu inoo keenay markaa imika iyadoo xukun kastana haddana wacdiyo waana aanay ka marhnayn oo xadiis kastoo nabi alayh salatu slaam amba xukun ha ka hadlaya ama wax kala haka hadlaya kolleyba waxaa ku jira wacdiyo waanaa ku jira soo maha laakiin axaadiista qaarkood baa fadaa'il alacmaal iyo raqaa'iqda ka warrantaa sidaa ogudbu sheekhu doonay intana xaggii aadaabta iyo akhlaaqda alcadab bimacna alkhuluq iyo waxyaalahaasa looga jeedaa sidaa awgeed kitaabkan kitaabu ljaamici buu ku magacaabay waa kitaab koobsaday mawduucyo kala duduwanya liannahu jamca beyna mawaadiic oo canaawiin mukhtalifa halkuu matal marka hore kitaabu ljihaad kitaab alcidqi aw mawduuca kaga warramayay iminka axaadiistan markaad eegto waxaa laga yaabaa intaasoo mawduuco kala duduwan bay soo gudagelayaan waa sababtaasu marka kitaabkaagu magacay baab adabi وعn abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasuulu lahi salى اllahu alay sl rsulku wuxu uhi xaqu lmuslimi xaqa uu ku leeyahay muslimku cala lmuslim muslimka kale situn lix weeye idaa laqiitahu markaad la kulanto fasalim calayhi salaam waidaa dacaaka markuu ku yeedhana faajibhu ajiib waida stansaxaka markuu kaa waano dalbana fansaxhu waani waidaa catasa hadduu hindhiso oo faxamid allaha ilaahay u mahadiyo fashamidhu u duce waidaa marida hadduu xanuunsanada facudhu soo booqo waidaa maata hadduu dhintana fatabachu fatabi fatabichu fattabichu raac fatbachuna waa halkan uu ii xarakeeyey oo lamid canhu fatbachu raac markaana markaa mar hadduu qofkii muslim yahay almuslimu akhu lmuslim waxaa jirta walaalnimo dheeraada oo tii nasabka ka dheeraada oo ilaahay subxana wa tacala yihi inama almu'minuuna ikhwatun markaa ikhwadu waxay keensanaysaa walaalnimadu waxay keensanaysaa dee xuquuq iyo damqasho iyo dareen gaara bay keensanaysaa oo walaalnimadu ay leedahay gaar ahaan markay arrintaasi ku salaysan tahay dee diin ay ku salaysantahy la dirji ilaa meesha qadiyadaasi ka baxana de waa in sideedii loo ilaaliyay markay sidaa tahay rasuulku alay slat slam saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey oo qowlan wa ficlanba uu u tusay altaraabud wاtaakhi wاtadaamun wاtacaawun inay iskaashadaan oo ay isku xidhnaadaan marka qofki markuu ogaado qofka muslimka kale xaq inuu kuleeyahay dee xaqiisa u ilaalinaya xadiiskani sittun buu sheegaya xadiis kale khamsun buu sheegayay marka waa laga qaatay bay culimadu ihahde inaanu xadidnayn marar badan rasulku alay slat slaam siruu sheegaa laakiin ugama jeedo taxdiid taxdiid ugama jeedo waxaa caddaynaya axaadiis kale haddana waxyaala badan oo dheeraada ah, sheegaysa marka waxaa ka mid a ah idaa laqiitahu fasalim salaam salaan assalaamu calaykum waraxmat ullah oo xuquuqda leeyahay walow waajib xaqaasi salaamtu yuu noqoni lakin wa sunna aada loo adkeeyey waidaa dacaka faajibhu ajiibo dacwaddaasina horena wa soo marreen weliimadii bay si gaara ah ugu dhici kartaa iyo erhmo kastana way noqonaysaa wax xumaan oo kale aanay ku jirin amba macsiyaya waida stansaxaka fansaxu hadduu kaa tala dalbu yihahdo warniyo bal waxaan doonayaa inaan hawl adduunyo ama ganacsi aan galo dee waxaa noocaasaan doonaya inaan adiguna nin aqoon ulabaad tahay bal ila tali daacad wax ugu sheeg wey addiinu annasiixa hadduu cid kaala tashado hadduu guur kaala tashado hadduu cid ka markaa nasiixada wixii adigu aada daacad ka tahay u sheeg wixii aad ogtahay baan ujeedaa xaqa daacad ka ha u sheeg waidaa cadasa faxamid allaha fashamithu marka halkaas shardigaasaa ku jira soo maha haddaanu alxamdu lilah odhanin inaan loo duceyneyn waidaa cadasa faxamid allaha fashamithu ducee waxaa kaloo qeydaya hadii laba jeer amba saddex jeer uu hindhisadii ku celiyo waxaa rasuulka alay slat ka soo aroortay inuu yihi masguum u durisan yahi markaa qofki uu hindhiso alxamdu lilah bu le ku tiri haddana wuu ku celiyey waxaad ku odhan kartaa waa durisan tahay <laughs> ya duri baa ku haya duri baa <laughs> markaa la taliya waxad ku tira waar duri baa ku hayo toban cunde <laughs> mise biica baad odhan doontaa adu waxaad ku odhan doontaa aday ku jirta idaa cadasa faxamid allaha fashamithu gaalkii ma loo duceynaya haddaba waayahay ilan xaqulmuslim buu rasulku leeyahy gaal baa hidhisay alxamdu lilahi buu yihi ku odhansa yarxamuk allah maxaad ku ohansa yahdiyka allah culamada qaar baa saira waa la ohanaya yahdiyka allah isaga yarxamuk allah lagu ohamay lagu ohan maayo lakin ilahay a kusoo hanuuniy ad ku ohanaysa waidaa marida facudhu soo booqo waa waajib booqashadaasi way nin baa imika halkan dhexdeena ku hindhisay hal nin baa u duceeyey may naga dulqaadaya ha waidaa marida haduu xanuunsan fucuud soo boqo booqashadiina saas kale haddii cid ka mida muslimiin soo boqosho intii kale u ka dhacaya waidaa maata fatbachu markaana way ka dhacaysa وعn abi هuرaيرaةa رadي الlه عanه qال qاla rasuul الlahi slى الlaه عليه وasلم اnduruu man huwa asفla minkum ka idinka hooseeya walaa tnduruu ha eegina man huwa fowqakum ka idinka sareeya ha eegina fahuwa sidaasi inaad samaysaan ood eegtaan cidda hooseysa ayaa ajdaru u mudan an laa tasdaruu ay anlaa taxtaqiruu inaydaan xaqiran o aydaan yaraysan nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay idin siiyey mutafaq caleyh rasuulku calayhi salaatu wasalaam nafaha aada buu u daweeyey bani aadamka waxa ku abuuran horta dadkaa ilaahay kala sarraysiiyey adduunyada undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walaakhiratu akbaru darajaati wa akbaru tafdiila kala saraynta waxay noqon kartaa xaggii maalkii bay noqon kartaa caafimaadkii bay noqon kartaa quruxdii bay noqon kartaa waxyaalo kaley noqon kartaa marka qofku hadduu eego ciddaa waxaa kaga wanaagsan ama ka badsatay wuxuu odhanayaa maxaan haya anigu maxaan hee maxaan haya intii ilaahay siiyey buu xaqiranaya marka i fii aakhiraba uu sheegay waa fii aakhira seekaasi ilaahay subxana watacaala wanaagii iyo khayrkii uu siiyeyna uu ku qanci waayo dhinaca kale qofku wuxuu iska tusayaa mid kasii hooseeya hadduu isagu sidaa yahay waxaa laga yaabaa inuu helo hadduu tusaale ahaan laangara yahay o lagu ay go-an tahay waxaa laga yaabaa inuu arko mid labaduba ay go-an soo saama hadde amba mid gacan iyo laguba ay go-an tahay hadduu doono haduu ilaa yahay oo midaayo caafimaad qabto mid labadaba laba arkaya oo dama markaasuu ogaanaya inuu nicmaysan yahba isagu oo khayr ku jiro hadduu jiitamayo oo suuliga uu gaari karayo mid sariirta yaallo kaadida laga qaadaya baa jira markaa dee waa talo wanaagsan qofkii rasuulka alay slat sla su bixiyo maadaama addunyada dadku ay kolliba kala sarsareynayaan oo xataa aakhiro lafteeda lakala darajo sarreeyo sida khayrka loo kala shaqaystay laakiin qofki nicmo kastoo nicmu haysta qof kasto makhluuqa ka midihi nicmadiisa oo haysta aad bay u waxaana laga yaaba kaa ka sarreeya laftigiisa inuu meelo badan isaga laftiisu kaga wanaagsan yahay marka aggaa kale kueeg sidaa awgeed bu qof ayuu rasuulkiina duwey alayh isalatu salaam maanta dhalinyarteeni waa kuwan badaha isku guraya inamadii inta ragga aad arkaysaan qaar badan oo shaqeynaya dadkaa diinta dhigtaaba ugu dhow rag badan oo dhalinyaro oo shaqaysto xataa markay soo shaqo baa jirta kuwana waa yurub jacayl baa ku jira dadku wax shaqalaanta waxaa ka jiraan rag badan oo shaqaystaa iminka lacag badan intuu urursada odhanaya halkaa turkigu marayo oo diyaaraddu raacay soo soo tegayo ya lacag wanaagsan u qaadan jira marka waxay dadkani yaraysteen nicmadan ay haystaan gaalka diintiisii aan aadaan aanu maqlayn maxay kale saas ayuun baa leegaya xaggaa dabeetana wuxuu leeyahi maxaanu meesha ku haynaa ya اnduruu ilى man huwa asfala minkum eega cidda idinka hoose walaa tanduruu ilى man huwa fowqakum fahuwa ajdaru saasaa u mudan alaa tasdaruu inaydaan xaqiranin nicmat اllahi calaykum nicmadi ilahaydisi adigoo nicmo haysta haddaad mid kaa sarreeyo eegto haye nicmada waad xaqiranaysa riyaha maxay sameeyeen iyo dee xayawaanka badankooduba marka saa raashin loogu soo dhigo mid baa ku qawdhamaysa oo hadda iyadoo ay ku filan tahayba ayay riyaha kale keenaysa inta kolba xaggan u carcararaysa laga yaabo in وعن نواس بن سمعاn qاala wuxuu yihi radي الlahu anه qal wuxu sأltu waa weydiiyey rasuul الlahi salى الlaه alay sl rsulka ale calى الbiri wاlإثmi ma weydiiyey calى الbiri wanaaga iyo khayrka iyo wاlإثmi dembiga albiri huna alkhayr wاlإثm waa cagsigiisiya faqala wuxu uhi albiru xusn الkhلq albiru ay kulhu xusn الkhلq khayrku dhammaantii wuxuu kusoo ururay xusn الkhلq akhlaaqda wanaagsan wاlإثmu dembiguna ma xaaka fii sadrik ay ma taradada fi sadrik waa wixii ku noq noqonaya laabtaada wayaqduru fi balik wakarihta ee aada nacayso an yaطalica calayhi الnaasu inay dadku daalacdaan an yaraahu الnaas wa anta faacilun akrajahu muslimu xadiiskan inaguma cusbee rasuulku wuxu albiru xusn اlkhulq marka waa macno xusn اkhuluq ayaa biriga o dhami dhinac marka laga eego soo kusoo ururayaayo xusn اkhuluq waa habdhaqan wanaagsan habdhaqankaasi maxaa kow ka ah xusn اkhuluq maca allah soo saama hadde qofka ilaahay u shirki yeelay dee xusn اkhuluq maca allahi muu samaynin qofka salaadii ka tegay dee xusn اkhuluq maca allahi muu samaynin haba ahaado mid dadka je u naxariisto oo wax siiyo oo kusoo dhaweeya hadduu doono xusn khulqu maca alkhalqi baa iyadina loo baahan yahay dee markaa waa macno aada u cajiiba xusnu khuluqna wax weyin buu taraa nebiga ala slat slam gaar buu uga warramay axaadiisna kole wayn arki doona maa xaaka maa taradada bay riwaayaadka qaar ku jiray wixii ku noqnoqda fi sadri oo a ah macnihiisu ma samaysa ma iska daysa wan billah waxaas dadku kugu arkay qofka saa uga damqanaya markaa waa qof laakiin iimaan leh wa karita an yadalica calayhi nnaas istafti qalbak ayaa xadiiska ku jirtay ma waxaad u timi adigoo iweydiinaya albiri wاlitm ayuu saxaabiga ku yihi qalbigaagu weydiiye haddii shayga albiru madmacanat ilayhi الnafs wadmaana ilayhi اlqalb naftuna way ku xasilaysaa qalbina way ku xasilaya shayga khayrka ah ee wanaagsan iminka salaada inay wanaagsan tahay cilmiga barashadiisu inay wanagsan yahy soo naftaada kuma xasilayso miyaad isleeda dadku hadday ku arkaan way ku ceebeyn doonaan waa maya lakin shayga dembiga ah ee aad markaa weliba ka shakidan waa samcaynka ah mararka qaarkood baa laga yaaba inaad istiraado wania billah dadku kugu arkaan wania maa iska dayn iya tusaale ahaan waxaad arkaysaa nin weyn oo qiibalo oo sharaf leh oo ilaahay subxaana watacaala ha hanuuniye dad badan waxaa ku imtixaameyn iyagoo dad dad badan wanaagsan ay jiraan oo dee tukanaya oo salaadii tukanaya inuu qaylo amba inuu sigaar cabo markaa dadna way dee xirribahay xiirteen oo maxaan uga jeeda xirribay xirteen iyagu ma khajlayaan wuxuud waa cadi qaarna dee dareen baa weli ku jira oo dadka wanaagsan oo kale markuu kasoo horbaxo muxuu sameynaya xabad sigaarabu hadda waa nin weyno cidiba aanay awoodi kulahayn in la maamulo markaasuu ka tuuraya uu xishoonaya u wanagsanya markaa kaas dareen baa ku jira lakin waa inu ogaado mar haddii saa ay tahay waxaas inuu dembi yahay وعن iبن مسعوud radي الlahu عanهu qala qala rasuul الlahi salى الlahu alay sl rsulku wuxuu idaa kuntum marka tihin ثalaaثatan saddex falaa yatanaaja iyay faqin yay gaar u wada hadlin ithnaani laba duuna laakhari ka kala sugaday xataa takhtaliduu binnaas ilaa dadka aad dhex gelaysaan min ajli ay munica waxaa loo diiday min ajli anna dalika in arinkaasi awgii yuxsinuhu uu murugeynayo mutafaqun caleyh walafti lmuslimiin haddaad dooneyso maxaad haddaad xaraga dooneyso xamaro agjoog haddaad xoolo dooneysana xamaro ag joog haddaad xila dooneysana xamaro ag joog ka helaysaa maal iyo maxay kale wixii baad ka helaysaa markaa faraska qimar ka dadku haddaad haddaba xuquuqda bani aadamka doonaysa in la ilaaliyo dadka laga tirada badan yahay dadka gaalada dadka muslimiinta dadka kale halkan ugu kaale iyagoo samka dhaan xuquuqdaanu ilaalinayno dadkaasaan xuquuqdooda ilaalinayno islaamkaad ka helaysa islaamka xuquuqda bani aadamka ilaaliyey dee horta siduu ilaaliy wa inaga arkayne laakiin wuxuu ka gaadhay saddexda nin ee ardayda ah ee casharka wada dhiganaya inay laba intay halkaa iskula baxaan ay hebelkaa ka dhaqaaqaan halkaa hadda wax gaara ah bay ka hadlayaan ba dantooda gaarka ah oo aan ninkaa wax alla wax yeelayaan ma jirto ay halkaa afka isa saarsaaraan shaydaanku markiiba qofka uu ka faa'idayso ila qalbigu cararay i wuxuu odhanayaan ma arkaysa labadaa nin waxbay kaa qarsanayan marka xataa takhladu binaas marka dadka dhex gashaan sanoo loo badan yahay de iyadoo saa loo wada socda haddaad ninkaa hebel la soo hadho dhib ma dadkaasi waa ifrabadayn haddii saddex afar la noqdo marka way arrintii way isbedeshay wuu sababay rasuulkii oo wuxuu sheegay maxaa loo diiday min ajli ana dalika yuxzinuhu haye murugay ku keenaysa arrintaas hadduu isagu ogolaado ihahdo ilaa biidnihim waa jirtaaye isagu ihahdo war waa saxe wada hawl ka wada hadla hawlihiinase anuu raalli ku haye dee markaana uu dawoobinkaas haddaba saas xuquuqda bani aadamku ayay tahay o islaamku u ilaaliyey kuwii ka waaweyn xuquuqdii ka waaweyn hadalkeeda bada ida kuntum halaasatan qaala rasuulu lahi salى allahu alay waslm ida kuntum halaasatan falaa yatanaaja yafaqi itnaan laba duna alakrin xataa takhrajuu binnaas ilaa dadka ad dhexgelisan min ajli awgeed ana dalika yuxsinu arrinkaasi inuu murugo gelinaya awgeed ayaa ay munica loo diiday amba xurima loo xaaraam yeelay inama najwa min الshayطaani liyaxzuna aladiina aamanuu walaysa bidarihim shayئa ila biidn اllah wallahu aclam